iska xakamayn waaye ama maalka uu samaynayey ulama qasdin uu sameeya qof baa musxaf ku istaagay isagoon arkayni waxaanu nihi musxaf lagu istaagay waa kufri laakiin ninkani maba ogeynoo ma arkayni waxaan musxaf inuu yahay salaad baa la tukanayey sibay wayse kaaga jabtay nin baa musxaf hor yiilay orod ka hormar baa tidhi adoon hoosba fiilin baad qur-aan ku istaagtay ninkii kas ugu istaaga waa kufri laakiin ninkan kama uu istaagay istaagu falku waa kufri laakiin isagu kuma talagelin qasad uma samaynin saas darteed qofku inuusan falka uba qasnin baa laga yaabaa waxaa laga yaabaa buuggan wuu ku tuuray qashin laakiin musxafniga ma ogama war musxaf inuu yahay mumuunan ogeyn waxaa dhici karta xaalad iyo duruufuu ku jiray inuusan ereyga dheh ku talagelin sidii ninkii nabigu sheegay hashu ka luntay meel duur cidloo baadiyo oomana ah gaadiidkii biyuhu u saaraa iyo sahaydu ka lumay oo marka uu waayey geed hoosle intuu iska fadhiistay yihi halkan nafta kaaga baxdee hooskan isaga dhimo inta uu yar seexday markuu toosay neefkii oo ag taagan arkay gaadiidkiisii iyo sahaydiisii oo farxad intuu kala badbatay isgaran waayey wuxuu leeyahay oo yidhi allaahuma anta cabdi waana rabbuka ilaahu adigu addoonkaygiibaa taana rabbigaa baan ahay taasu kelimatu kufrin maaha isagana rabbinimuu sheegtay rabbina addoonnimuu ku sheegay laakiin ninka waxaa cudur cudurdaaroo nabigu yihi keliya akhطa'a min shiddati اlfarax culimmada qaarkood waxay ku daraan wax haddii ulakas loo sameeya la gaaloobay ijmaacan laakiin markuu qofku uusan ku talagelin inuu sameeye ku qaldamo qur-aan buu akhriyayay imaamkii salaadii iyo taraawiixda dadka tukinayay aayad buu qalday waxaan teedii meelaan meesheedii ahayn buu dhex qaadsiiyey waxaa laga yaabaa in la qabto oo isku adkaysto oo qof kale ku celiyo ilaa xad wuxuu isku kalsoon yahay qur-aan ahaan inuu saxan yahay laakiin xaqiiqadu uu khaldan yahay ninkii ulakas u sameeya aayad qur-aana bedelaaye kufri wey laakiin ninkani qur-aan bedel isma lahayna sidanaa saxdii laah taasi macaaridljahri baa lagu dari sida ibnu xamiyo rag lamida ah ay qabaan mascaaridulkhaطci baa lagu dari sida culimmada qaarkood ku fasireen waxaa hawaadidta qaarkood matanay geli matanay geli waa laisku qabtaa intaa waxaan oga jeedaa inaan iraahdo in qofku ay dhici karta eray inuu sameeyo ama fal kufriga ah sameeya ku talagal la-aan isagoon kuba talagelin bay saa ka noqotay ficilka iyo qowlka uma qasdin inuu saa sameeyo macnahooda uma qasdin ka waran macnahoodi inuu og yahay haddii laga hadlayo caaridljahli baabkiisa geli saa darteed laakiin shardi baa ku xiran in waxani wax dhici kara uu yahay oo ereygan markaad ku hadasho erey baa la isdabamariyey sidii ninkii akhطaa min shidaةi اfarax labuu isdabamariyey allaahuma anta rabbii wa ana cabduka cabdigii iyo rabbigiibuu jumladu isdaba mariyey alfaad isu eg buu ku dhawaaqay laakiin waxaan islahaynba haddaad sheegato idaa kaana wajhulcudri laysa bibayintii xalay aan sheegaynay baynoqono faina iraax khayru min alcudri saa darteed qofka waa dhici kartaa min baabi alkhaa inay ka noqoto waxaa dhici karta qofku daliil sharciga inuu si qalada u fahmo oo ta'wiil saayiqa uu leeyahay oo ta'wiilkii uu u fasirto si haddii saa loo qaado xukunkeeda sharcigaa ciddii garanaysa inay saa qalad ku fasirtahay uu gaaloobayo diinta ka baxay waa dhici kartaa saxaabada sidaa sixaaxa ku taalla keyrkood ilaahay wuxuu xaaraantinimeeyey khamriga nabiguna waa dhintay calayhi salaatu wasalaam abuubakarna mudduu hayo waa dhintay xilligii cumar waa nin saxaabada rag uu ka mid yahay oo qudaamnin la yihaahdo qudaama ibn madcuud nin la yihaahda raguu ka mid yahay oo rag isaguna bedri bedri ah raggii beder ka qayb galay ahaa oo meel iska fadhi oo khamri caba ayaa loo yimid oo iska kanshalalanba oon dhibba haynin oon meel lau degdegsanayn wareedhase wax kaaiyo khamrigaas oo lama xaaraantinimaynin aniga xalaalayay tahay war maxaa tiri annaga khamrida waa noo xalaal dadka kale ay xaaraan ka tahaye aba khamrigii qur-aanku xaaraantinimeeyey wax nasku xaaraantinimeeye waa xalaal ninkii yidhaahda diinta waa ka baxay soo maha lidaalika culimada waxyaaba lagu gala waxay kala mid ay leeyihiin man xarama alxalaala almujmaca calayhi aw xarama alaal aw xalla alxaraama almujmaca calayhi faqad kafar xaaraan nasoo ijmaaca ninkii xalaaleeya waa gaal xalaal ijmaac ahoo nasa ninkii waa xaaraan dhahana waa gaal ninkani khamrigii naska qur-aanku sheegay buu wuxuu yihi waa xalaal cumar baa loo keenay markaasuu yihi cumarow maxaad igu haysataa qur-aankaa sheegay inay xalaalii tahay oo qudaamo xagee ku sheegay ilaahay khamriga markuu xaaraantinimeeyey aayaadkii suuratu lmaa-ida bal gadaashooda akri buuli laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati junaaxu fii ma طacimuu idaa ma اtaqow waaamanuu wacamiluu الصaalixaati uma اtaqow waaamanuu uma اtaqow waaxsanuu kuwa dembi kama saara waxay cunaane waxaasoo lama dhihin anu kuwaasaan kamid ahay min ahli bedrina kamid baana qolada lasoo reebaan ku jiraa buuri cumar radi allahu canhu waa u garaabay dhinac oo wuxuu yihi akhta'ta ustak manaa dabadaad ulka ku dhufatay wey si xun baad u kuftay law qaal low ayraka qaalahaa nimaan adi ahayn saamuidhahu i qudaamow xaddulkhamrigii waa laga oofiyey laakiin xadduridda laguma dabaqin waayo aayaddan uu qalad u fahmay qofka haddaba haddii uu daliil isku yar dabagediyo waxbaa si ugu qalloocday waxbuu si kala u fahmay waa shubha iyo ta'wiil in laga saxa u baahan inta aan xukunka lagu fulin laakiin waxa uu yihi khamrigu waa ay xalaashu kelimatu kufrin wey inuu ictiqaadiyey isaga xalaal inay u tahay khamraduna ictiqaad kufrigo diin looga baxo wey isaga waxaa lagu dabaqi waayey daliil baa ku yar dabagadoomay qofkan tawiilka waxay yidhaahdaan wey waxaa ka mida ah waxyaabaha dhici kara inuu jahli haysta qofkani oosan waxanba ogeyn masalaة اcudri biاljahlina waa masaahilka zamankan aan joogna ugu badan ee aada qoorta la isugula galay wey dadku saddex bay u qaybsadeen oo طarafaani iyo wasat bay u qaybsamaan oo qola xagga istaagtay qolana xagga shay istaagtay wاlxaqu wasat baynahumaa marka waxaan rabaa inaan ishaaro jumal mukhtasaroo baabljahliga ku saabsan maadaama kutub badan laga qoray kutubta suuqa idiin taalla waxaa ka hadlaya waxaa ka mid ah mucaasiriinta keliya ahay qoreen kitaabkan adogtor cabdalla alqalani dawaabit utakfiir baa ka mid a waxaa ka mid a kitaabkan uu qoray madxad ninka la yidhaahdee alcudru biljahli taxta almijhari sharci baa ka mid a waxaa ka mid a kan uu hari sharif azac qoray alcudru biljahli caqiidat salaf la yidhaahdo alcudru biljahli axmed fariid baa ka mid a shubahaatu takfiiri doctor cabdilcasiis qurashiba qurayshi baa ka mida caariduljahli abulcular raashid baa ka mida takfiirulmucayir abulcular raashid baa ka mida waxaa ka mida kitaabkan kale isna la yihaahdo qadaaya takfiir cinda bni taymiya ee isagana labada mujalada ka mida ninba meel kaga shubayaa oo kaga lisayaa iyagii kutaabta ahaa ee baaxisiinta ahaa ee maktabadaha gale masaa'ilka taxriiriyey baa inta badan meel ku wada dhammaynla meel bay ku wada hoorin laayihiin marka halkaa caamo wax badan ugama furaan u malaynayaa wadaadadii wax qorayee culimmada ahaay intii aqwaal iyo nusuus isku wada mida la keena ninbasi u fasirayahay waxaan u malaynayaa nin mubtadiyahayo nin caamaha isaga baabkan wax badan uguma furo oo u dhex dabaasho laakiin min xayu jumla yaan majmuucatu masaa'il idinku baraarujinayaa kow ninka yidhaahda jahli wa cudur muطlaqan ma aha waa qof khaiisu waa waadix bayina wey nusuustana in badan waxay tilmaantay udurjahli la isugu cudur daaraya inuu jiro sidoo kale waxaa araf labaad oo khaa ah ninkii la yidhaahda jahligu daa'iman cudurdaar weeye ninka yidhaahdana waa arafki iyo geeskii kaloo isagana khaa weeye waxyaabo badan oo qudaamat bni madcuuni ay ka yihiin xadulkhamri baa laga ogey isagoo u haystay xalaal inay u tahongaranayna xaraam inay ka ahayd marka axkaamta shariicadu sawaabkeedu waa in tafsiil la geliyo cudur jahligu marna cudurdaar buu noqon karaa marna inaanu cudurdaar noqon baa dhici karta haddaba masaa'ilka tafsiilkeeda inta unugu muhiimsanee la isku haya qolo iyagu usuul iyo furuuc bay kala qaadeen oo mutakalimiintii hore wey waxay leehiin usuul iyo caqaa'id hadduu yahayna cudurdaar male hadduu axkaam camaliyaad lahayna jahligu cudurdaar buu noqdaa sababtoo ah jahli baan ka hadlaynaay waa axkaamta shariicada nusuustu waxay xukuntay nimankaa mutakalimiinta ana baabulcaqaa'id asalkuba caqliyaad baa laga qaataa ee kitaab iyo sunno lagama qaato saa darteed caqliyaadkuna waa shay murakab ariize ah oo fitarka dhammaan dadkoo dhana saa darteed warkaan ogaadaan waa waajibka mukalaf u horeeya annadar weeye macrifatu daliil weeye baabka sheekay laakiin halkaas mas'alo badan baa udhuuba u dhuumata kutaabta mucaasiriinta aqwaasha markay sardinayaan culimmada tiri loo cudurdaari maayo baa waxaa ka hoos baxda qaar iyagu aynan isku usuul ahayn oo madhabkii mutakalimiinta ka duulaya inay masaa'ilka cudru biljahli usoo qaataan imaam hebel baa yidhi oo imaam hebel baa yidhi imaam baa yidhi oo fulaan baa yidhi oo fulaan baa yidhi raggaasina waxayba wax ku salaynayaan caqiidoo dhan isaga ninkan warkooda soo daliishadayna caqiido oo dhan ma ahane qayb buu rabaa inuu daliishado marka usuushii hore ragay ka qaldan tahay oo isku wadaba aydan haynin minhaajba haynin masaladan way u dhuumataa ragga kutaabta ee wax qoray boqol kiiba sagaashan iyo shan intaana anugu akriyey waa u dhuubatay masaladaas way ka hoos baxdaayo raggaa unbo nin walba de markii la ishayo waan tilmaami doonaayo waxbuu badsadaa waa xaalad dagaal buu ku jiraayo intuu xaabo urursan karo urursadaa qolana waxay yidhahdeen maya masaa'ilka daahirka ee shaaicee mutawaatirka ee mashhuuradaana cudurdaar ma leh masaa'ilka khafiga ee qarsoonna cudurdaar buu leeyahy iyadoo laftooda waxaa adkaatay masaa'ilkee daahira in la yidhaahdo masalada duhuurkeeda iyo macluum min addiin bidaruurana zamanka iyo makaankaa saamayn ku yeesha waxaa laga yaabaa masale innaga agteena mashhuurkaa meelaha qaarkood haddii la tagin aan warba laga qabinba hadda shanta salaadood inay waajib yihiin soo agteenna mashhuurka maa mutawaatira waxaan arkay dad muslimiina anugu arkay oon ogeyn salaadu shan salaadood waajib in lagu leeyahay muslim baa tahay muslimaan buu ku leeyahay muslimaan ninkii bosnia iyo lagula dagaalamay waayo waa toddobaatan sano musxaf qur-aana ninkii lagu arka jariima dil ah buu ahaa nin oday arkay wuxuu igu yidhi musxaf baan haysan jiray dukaanku ii dhexyiille shalfiska alaabta taalla gadaasheedu ku jirayo habeenkii markaa nalka damiyo baa intaan faynuus shitoon busto isku dadaan busto hoostiisa ku akrisan jiray waayo waxyar haddii la arka waa dil kaa caruurtiisii shuuciyadii ilmaha udhigaysay see koogaanba salaadin lagu leeyahay maxaa tahay muslimaan intaasu ka yaqaana ah, wax kale ma yaqaano xadiidkii xudayfe yodrsulislaam waan xasuustay nimankaa markaa arkay waxaan war kuwa ku dhawu sheegaya waaka sal alla alah ali wasalam marka saa darteed qofku qaar waxay masaa'ilka waxaan uga jeedaa daahirka iyo mutawaatirku bel makaan ilaa makaan bay kala duwanaanayaan zaman ilaa zamanna waa kala duwanaanayaan hadal dabtaya marka la yidhaahdo qolada sidaa isugu ururisay dabtigeedii iyo tadbiiqeedii baa waxaa ka imanayaa mashaakil midna meesha uu joogo jahliga badan nuurka sunnaduna wuu yaryahay markaasuu masaa'il badan khafi ku daraya ninna meesha uu joogo waxoogay sunnadaa muuqato markaasuu masaa'ilkaasi khafiga uu ku daray qarsoone laysugu cudurdaarayo buu kani daahirka mashhuurka laysugu cudurdaaraya ninbuu ku daraya sababtoo ah maadaama makaankiiyo zamaanku ay taiir saamayn ku lahaayeen iyaguna laba meelood oo kala duruufo duwan joogaan ninba tiisuu ku dabaqay markaasa waxaa laga yaabaa inaad u qaadato inay iskhilaafsan yihiin xaqiiqada isma khilaafsanaan laakiin xaaladday ka turjumayaan baa kala duwan qolana waxay ku leeyihiin asalka cibaadada iyo aaxaadda jinsiga cibaadada asalkeeda iyo aaxaadda hala kala qaado madabkan daahirka iyo hala kala qaado waa ariiqa ay marayaan saaxibu اlcudri biاljahli taxta almajari sharci araashid abulculaa iyo kitaabkiisa caarid caariduljahl iyo madhabkay marayaan wey qolana waxay leeyihiin usuusha cibaadadu waa laba qaybood waxna waa asalkii iqraarka cibaadada ilaahay keliya inuu leeyahay taa cudurdaar maloo islaam la-aanteed lama noqdo waxna waa aaxaaddii iyo afraaddii cibaadaadkoo nadarka iyo dabxiga iyo waxyaabaha lamidkaa ah. taa iyada cudurdaar way gashaa jahliga qolana leeyihiino waa saaxiibu shubahaati takfiir ninka iskale cabdicasiis qurayshi rag lamida nin walbana culimo badan buu wax ka soo guurinayaa qolo kale ayagana meel kale ka miisayo iyaga waxay leeyihin waxaan kala qaadaynaa ninka mutamakin min alcilmiga ah iyo ninkaan mutamakinka ahayn ninkay u suura gashay inuu ogaan karo iyo ninka hadda soo islaamay iyo ka nashaa bibaadiyatin iyo geeljiraha iska ahayeen meel diin iyo cilmi lagu hayaba arag iyo kuwaasaynu kala qaadno oo qaacidatu imkaaniyati اcilmiba iyada lafteeda haddana qoorta la iskula sideedaba qofku markaasay masaladu waxay isula gudbayaan qiyaamu اxujati qofku warmay xujada horta ku ogantaa waxaan soo wadno oo dhan isku soo ururiya waa inay xujadu ku ogantee xujadu ma cilmigu inuu gaaraa mise inuu heli kara wey imkaaniyat اcilmi miyaa mise waa buluuq اcilmi halkaasa iyadana aqwaal culumi iyo dawaahir nusuus kala duwan iyo baa qoorta la gelayaa intasaa la isu haysto waxay saysta waa rag culimo iyo baaxisiin iyo nin walba intaasoo qowl caalim iyo daliil daahirkiis iyo mufasiri iiy mufasiri iqii baa yiri iyo imaam hebeel basaa yiri baa la isku haystaa intaa markay tahay masaladu waa fii majaal baxi cilmia ah wey fii majaal baxi cilmi ah bay masaladu maraysaa intaa wixii ka soo tegey adigu dhowr masalaa muhim inaad ogaato markaad aalib cilmi tahay ama nin culuma lakooda aad tahay waayaha masaa'ilkii cilmigii waxaa looga taagla-yahay qolyaha culuma lakoodka ah wax ma yaqaano waxna ma barto laakiin wadaadada cashiradiiyo muxaadaraadku aga farfadhiistaa kadib banaanka markuu taga caalim muftia ah way nin baa waa hore wadaad waxaa la weydiiyey sheekh waa naqaan xaajina waa naqaan macallina waa la yaqaan sayidna waa la yaqaana aw muxuu yahay markaasuu uhi ow waa culimo lakood culimadu waaga joogjoogaayo kaaga dhadhow yahay dee ibriiqiisa weysadiiyo tasbixiisana waa iska wataayo culimo lakood wey marka waayahan hadda waxaa na rogay culimo lakoodkiiba na rogay culimo lakood wada mufti ah haddaad masalada aad ka hadlaysa xaggay ku taallaana kitaab aan garanayn uu ku sheego buugu kitaab uu soo qaadiya meeluu ka doonana aynan u baxo fursad rayn haddana labadaa abuurka ka sii daynaya oo fatwoonaya ba mashaakil naga haystaan marka culimo dhowr mas'alaan rabaa inaan kugu baraarujiyo masalada koowaad mas'aladan nusuus dawaahirtood baa iskhilaafsan baabu tacaarudi watarjiix iyo tacaadul iyo tarjiix baabka usuululfiqiga la yidhaahday geli in la jamciyiya qaabka laysu waafajinayana waa min mawaaطin ijtihaad oo qof kasta ma geli karo haddaad ku sibqata masalo aadan geli karin waman dakala fii غayri fannihi ataa bilcajaa'ib baad ka dhaqaaqay saa darteed culumolakoodku ha ogaadaan masaladan aqwaal culummo oo badanoo iskhilaafsan baa midda labaad jirta madaahibta culummaduna way kala duwan tahay mar haddee madaahibtii culummadu kala duwan tahay mid walbana istidlaalaad ay wataan cid kala tarjiixin karto aqrin karto sawaabka dooran kartay masaladu u baahan tahay meesha fadhi ku dirir ma aha masalada cilmi markay sidaa u tahay masaladu fadhi ku dirir ma aha laakiin wax maqaayadihiiyo fadhi ku dirirada aqwaal lagu doodo waa inaad ahal u tahay qofkii ijtihaaday ahliyadeediile qowlkii uu qaataba waxaan rajaynaynaa inuu fain asaaba falahu ajraani wain akhطaa falahu ajru waaxidu y laakiin rajulu qadaa calaa jahlin haddaad noqoto fa fi naari unbaad noqon meelaad janno ka doonaysa naarha ku gelin waxaa kaloo muhima ah, kutaabta qaarkood akhطaadooda inaad wax ka ogaato ragga baabkan wax ka qoray rag ka mida waxay isku markii la iskhilaafo sidaba abiica bashariyaa jirta ninku hadduu wadaad yahay iyo hadduu sheekh noqdo iyo hadduu caalim sii noqdo iyo hadduu madax noqdo iyo hadduu caamo yahay hadduu ganacsatada yahay abaaci khilqi oo bashari oo qofka dabeecad uu leeyaho ilaahay ku abuuraa jirta hadduu dulqaad badan yahay hadduu dulqaad yar yahay dadkana abaa'icdooda waxaa ka mida dad la yihaahdaa mia fil mia jira ama geeskaasuu boqol kiiba boqol taagan yahay markuu geeskaa ka soo jiireeyo waa inuu dhinaca kala boqolkiiba boqolkuu dhaafaa wax dhaxa ma jiro dadka waxaa saa darteed mia filmia la yihahdaa jira boqol boqol dabiicadooda dadka haddaa wada nolataan qaar waxaad arki hadba waxa uu ku qanco quluwibuu ku samayn kaasuu ka badbadin waxay gaartay khilaafka kutaabtu markay qorayaan khilaafka mashhuurka ah ee aqwaasha culimmadu ciidda ay ka badan yihiin in qaarkood isku dayaan khilaafka inay qariyaan oo uu u sawiro qowlka isaguu rajaxaya maahane khilaaf luna jirinba markaasaa sidii uu rajaxay waa qowl waaxida culimmadu uu ku yidhi sunnada gaaraan hadduu dhaho mid kalead u tegay oo dhinacii kale isna huluwi ku sameeyeyo kan keliya ahlusunna qabaan buu ku leeyahy midkan keliya bay ahlusunna qabaan buu ku halkaa waxaad ka garan nin walba aqwaal iyo adilo yuu keensanayaae mas'aladu khilaafkeeda inay iqraariyaan laakiin kanaa raajixa nin walba uu yidhaahday kaga habboonayd masalada waa masale kutaabtu ceeb ay leeyihiin baabkan wax ka qoray sida abwaabta kale wax laga qorabe inaad ku baraarugto waa muhim culimmada ikhtilaafkooda marka la soo guurinayo mararka qaarkood hadda waxaad jeceshahay waxaa laguu taqriirinayee khilaafkooda laga hadlayo inaad ogaato marna fuqahada marka laga hadlayo sunno iyo mubtadica lama kala saaro waxaa lagu dhihi qole hebla saasay qabaan qole hebla saasay qabaan masaa'ilka markii laga hadlaya haddaba kutaabtu labada mas'alo way khalqi bay sameeyaan waa isku daraan mar wuxuu kuu tusayaa inuu ka hadlayo ahlu sunna say qabaan haddaba aqwaasha uu soo guurinayana kullu mubtadicin wa mufsidin itiaadu dhegelin mid wuxuu dhexgelin jahmiya buu ku soo dari mid wuxuu ku soo dari xataa hadduu doono qubuuri abuu ku soo dari oo awliye barya culamaa asunna waljamaacana waa laguu taqriirinayaa masalan ragga aqwaashooda lagu soo guriyo waxaa ka mid a ninka la yidhaahdo mudiin bakri shaafici baa ka mid a oo ninka shakhislaam ibn taymiya alistiqaata waradda cala albakri bakriguu radinayaah ee qubuurtii awliyada la baryi karaa ninkii lama baryi kala dhahana waa gaal taagan ninkii halkaa taagan baa nin kuu soo guurin ibnu xajar alhaytami oo meelaad joogto baa laguu soo guurin fulaan iyo callaan oo xuluul iyo itixaad ah ibnu carabi soo tarbiyeyo halagu haqaasa dardaarmay baa laguu soo guurin macnaa khalqi waxay sameeyaan kutaabtu markay qorayaan inuu sawirku siiyo iyo itijaah madhabu ahlu sunna aan taqriirinaynaa culummadii waxay yidhaahdeen uu ku yidhaahda culummadaa marka qashin badan oo xaabshaana ku dhex jira oo markii madhab ahlusunna laga hadlaya in laga maroo laga shaandheeya ay tahay laakiin muxuu saa u yeeli qaarkood ama kuma baraaruginba oo ay ka hoos baxday ameed waxoogay wuu badsanayaayo tadliisu shuyuukha ma taqaana waxa mustalaxa lagu yihaahdo hal sheekh buu intaasoo magacu yeeli xadaanii fulaan ibnu fulaan xadaanii abu fulaan caruurtiisii shanta ahayd buu shan magac abu fulaan uga dhigay si shuyuukh badan inuu leeyahay loogu maleeyo waa wax culamaauxadiid ay ka hadleen tadriisu shuyuukh la yihahdo aqraadii ahdaafta keenta waxaa ka mida tairu shuyuukh ninkana inuu waaa keenay aqraabta waxaa ka mida keeni kara inuu takiru culamaai qowlkan culimmada qabtay u badiyuu rabaa markaasuu kullu maa habba wadabbuu kugu dari adigana waxaad sugaysa lagu dhirandhirinaya waa madhab ahli sunna waxa meesha kuu dhex farfadhiyana waa abeesooyin abeesooyin baa kuu dhex farfadhiya oo qowlkoodii lagugu daray masalada aad bay u dhacdaa masaladaasi aad bay kutaabteennan mucaasiriinta ah ee laga yaaba nin walba hal kitaaba kuwaa ka mida gollanka intuu ku wato oo meel farta loo saaray halkaa un qofkii ku weydiiye la yidhi inuu la ordayo laga yaabo waxaan saa idiin leeyahay rag badan baa arkay oo kitaab buu wataa kitaabka ma akriin laakiin meel bay warqadu laaban tahay ama warqad ugu jirtaa soo fiir bay buu kuleeyahay halkaas haddaad tira halkaa ka dambaysa maxay ahayd anitaa waxigama gelinaa tanfiiri buu kuleeyahay oo kaleeto aad bay kutaabta uga dhacaan ninkaan tamyiiskeeda kala sooci karin aan waxaa iska shaandhayn karina de hadhow waxaa laga yaabaa ninkii xaaba habeen gurta waxaa la yidhaahdaa masiya abeesa cad buu qori moodaa markaas intuu qaaday yidhaahday qaniinaan marka meelo godod ah lagaa qaniini d haddaad culimo lakoo tahay ama fadhi kudirira aad rabto inaad ka sheekayso tayaa ku kala saari waxaa idin lahaa culimo lakoodow masaa'ilkan dhexdabaaladkeeda daaya waxaan rabaa inaan idinku soo gebagabeeyo nusuus laba masalo raggaa kutaabta ah markay adilada ariiq darafka kale ka jawaabayaan ama shubaha ku magacaabo ama adilatu lkhusuum ha yidhaahdo ama mucaaradaat ha yidhaahdo magacuu dooni ha u bixiye marar badan waxaad arkaysaa takalluf badan sababtoo ah waxyaabaha jusiyaad inuu aqbala ay ahayd oo daliilku si xad uga muuqdo buu isdiidsiinoo tan haddaad aqbasho waa lagu durkinoo dhufayskan haddaa ka baxda mid kale ah lagaa saariyo wax ku jira garan maaye markaasuu gidaarka jayliyo isqardadixin waana shay abiici a ah dadka markii la murmo soomaalida hore waxay yihahdeen rabbi ka cabsihiyo rag iska celi isma wada galaan marka ragga kutaabta in badan waxaad arkaysaa ama waa lagu cudurdaari ha qabo ama cudurdaar masaa'ilkaa male ha qabee takaluf wax ka badbaaday weli intaa kutaabta aan soo sheegay kuwa kalo akriyey weli muwaadinta qaarkood inaan tacasuf iyo takaluf badan gelin ma arag adugu haddii uu ku dhaansadoon wadaadku waxaa la yidhahdu meel kugu xidhoo furaha kaala taga waa dhib wadaad kastaoo la socotana meel meel luuqiyo jiiro uu leeyahay intuu ku gasho horarka qaarkood uu furaha kaala tegi baa iska jirta saa darteed haddaad isu dhiibto furaha intuu meel kaaga taga iskala tago tacasufkaa iyo ta'wiilka mutakalafka unbaad isaga maxbuus u ahan weligii taqliidkii laga carara weeye gabagabadeydi waxaan indhihi lahaa masaa'ilkani masaa'il khatiir oo culus wey waana masaa'il ay ka dhalanayso dimaa iyo amwaal iyo acraab ka dhalanayso dhiiggan ma bannaan yahay mise ma banaana cirdigan ma bannaan yahay mise ma banaana maalkan ma xalaal baa mise xalaal ma aha islaamkuna waxyaabaha maqaasida sharaa'icduna waxaa ka mid mida ah dimaada iyo amwaasha iyo acraadku kulliyaadka waaweyna la ilaaliyay ka mid tahay muwaatinta saas oo kaleeta ah ninkaan ahalka u ahayn in masaa'ilkeeda kala fiirin karinow intaad meel janno ka daydayaysa naariyana kugu soo gabanni caamad iyo culimolakoodku masaa'ilkaasoo kale ha ka urursanaadaan oo ka gaabsanaadaan ninkii ahliyadeeda leh ijtihaadkeeda gaari karana intuu ikhraas iyo ilaahay tala saarto wixii ilaahay ka waafajiya ha ka yihaahdo ha kaga ijtihaado ha kaga dadaalo fadhi kudirirkana masaa'ilka ha laga daayo masalada intaas way bay dheeraatee baan tacliiqin lahaa intaas haddaan kaga gudubno kitaabuuljihaad intaynaan gelin baan rabaa dhowr masalo oo kitaabuuljihaad ku saabsan mualifkuna uunan taabanin qaarkoodna ay mustajadaadka xayaatada yihiin inaan wax ka tilmaamo masalada koowaad jihaadku waa eray sharcigeennu isticmaalo isagoo mutlaqa isagoo qaraa-in ay oo macno kale looga jeedo isticmaalka daahirka nusuusta haddii jihaad la idlaaqo in gaalada la iska celiyo oo lala dagaalamo diinta iyo sharciga iyo towxiidkana la difaaco baa iطlaaqaya asal ahaan shariicada nusuusta alfaadeeda ay u taqaanaan oo haddii aayaadka kitaabka iyo sunnada la iطlaaqa jihaadka asalka waxaa loo jeedaa qitaalu اlkufaari gaalo in lala dagaalamo ama gaaladaa kufaar asliyiina ha noqdaan ama kufaar murtadiin oo diin ka baxay oo ridoobay ha noqdaan ama wataniyiin ha noqdaan asnaam iyo dhagxan caabuda ama ahlu kitaab ha noqdaan laakiin mararka qaarkood waxaa timaada in jihaadka loo isticmaalo macno intaa ka waasicsan oo ah diinta iyo khayrka dadaal badan in lagu bixiyo waxaa qaraa-inka ka mid a ah taa ku garanayso suwarka makiga ah badanaa lafduljihaadka ku yimaadaay juhdi iyo dadaal in la bixiyo dacwadiiyo khayrka iyo daacada iyo camalka saalixa bay badanaa timaadaa sida aayaddii suuratu alcankabuud waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wain allaha la maca almuxsiniin waxaa kaloo mararka qaarkood aad arkaysaa jihaadku inuu jihaad billisaan noqonayo oo afka la raba in laga hadlo wuxuuna badanaa ku dhacaa amru bilmacruuf wanahyi cani ilmunkaro gaaladana qayb buu usii gaar yahay munaafiqiinta ma jihaadka lala jihaada munaafiqiinta daahirka islaamka muujsanayee ku dhaqmayaay jihaadu lisaan buu u badan yahay saan bana xilliga nabiga ahayd calayhi salaatu wasalaam jihaadku wuxuu noqon doonaa karaa jihaadu nafsi oo naftaada aad kala dagaalamaysa macaasida iyo dunuubta iyo qallooca iyo macaasi waxyaabaha niyadda xun aad kala dagaalamayso hadda haddaba halkan kitaabuljihaadiga laga hadlayo waa qitaalulkufaari gaaladii gaalnimada caddaysatay in lala dagaalamo weeye masalada labaad ee xikmadda loo jideeyey iyo ahmiyadda uu leeyahay sidadaba xikmadda ilaahay baa sheegay oo wuxuu yidhi laba qodob baa lagu soo ururiyey ama saddexaan idhaahdo kow weeye dadkani waa duni oo lagu dayn maayo haddaadan wax iska celininna iddaa laguguma daaye aan isdaynaa lagugu daayaa soomaalina waxay tidhaahdaa dabkii lagu gubto yaa dambaskiisa laga cararaa marna waxay idhahdeen qaniya qaniya kaa rujisa rag idaa kuguma daayee aan isdaynu kugu daayaa haddaadan itaal lagaaga baqa yeelanin ama ciddii aad iska kari weydo aadan edbin karin dee nin walba wuu ku dul mari oo wuu kugu tuman caadadii basharka ee bini aadamka markaan xuduud ilaahay xirayninna sidaa un bay ahaayeen saa darteed mucallaqadii zuhayr ibn abi salma waa kuu lahaa waman lam yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhadam waman laa yadlim innaasa yudlami ninkaan meeshu xoolaha ka waraabsanaya seef isaga celini dadka kale waa laga duminayaa meeshii biyaha iyo darku ka cabaya waa laga duminayaa qofkan isagu dadka maaginna waa la maagi dabiicada basharkaa sidaas saas darteed baa ilaahay wuxuu yidhi dadkan waa la dulmin diintooduna u nabadgeli mayso saas darteed nin la dulmiyey inuu isdifaacu xaqu leeyahay waana sida asalkii jihaadku ku bilowdee udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu saa darteed jihaadka waxyaabaha xikamka loo jideeyey lidafci ee meel loo fadhihi yahay in la iska celiyo wey soomaalidana waxaan xasuustaa baan u malayn sugaanteeda waxaa ka mid ahaa markay ka hadlahayeen adduunkunba nabad baa ka shaqaysa mise muruq iyo xoog baa ka shaqeeya soo mayna dhihi jirin bishimaha agtoodii iyo been weeye baaruudda qaraxdiiyo buntukuiyo dunidii ninba ninkuu ka xoog badan yahay wuu ka adag yahay saa darteed waxay hore u yidhaaheen nin laga adag yahay laga alla marka saa darteed adduunkana waad aragteeno xoogun baa shaqeeye ninkii xooggiisa laga yar cabsado baa xaqiisa loo ogol yahay oo xoriyadiisa loo madax banneeyaa saa darteed udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu ummadda la dulmiyey ee hadda guryahoodii lagu soo weeraray ee xoolahoodii la boobay ee wadamadoodii la banaystay inay xaq u yeeshaan inay wax iska celiyaan oo qaniya qaniya kaa fujisa ay noqoto oo ninkii dab kugu dhajiye aad dab ku dhajisay isagana faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum taasi waa xikmadda asaaska ahayde dee anugu waan kugu dhufan ma carigu naqsaan ku jirayna weligay carigu celi weligaa kuma jiri kartid ninkii kugu dhuftaaye waa inay sharcan iyo diin ahaan kuu bannaan tahay inaad iska celiso marka saa darteed lidafci اdulmi waliqtisaasi min aaalimi waa xikamka jihaadka bilowgiiba loo jideeyey xikmadda labaadee qur-aanku sheegay waxaa weeye dagaal ma dhammaado nin walba mabda iyo waxa uu rumaysan yahay buu doonayaa inuu fido saa darteed weligaa dagaal lagaa dayn maayo haddaad nabad kasta doorato haddaad kas tidhaahda dalkaygaan ku ekaan haddaad tidhaahdaa cidna doonan maayo kolla lagu dayn maayo oo ilaahay baa wuxuu ihi walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaطaacuu weligood dagaalka idinka dayn maayaan ilaa ay gaalnimo idin celiyaan hadday awoodaan haddii lagula dagaalamayo adiga dadka markii barbaaxa lagugu dhufto ma burcadiiyo saliid baad u marin ninka kula dagaalamaya sida uu mabdadiisa ugu dagaalamay adna kaaga inaad ugu dagaalanta wey walidaalika jihaadka loo jideeye marka labaad in islaamkana lagu difaaco diintana lagu fidiyo mabaadida maadaama taa waxaa ka dhalatay dadkani maxay ugu dagaalamayaan tooda inay meel marto oo gaalnimadii wax ka hor yimaada la waayo oo hanti wadaagga aan layska difaacin oo dimuqraadiyaddu meel marto baa loo dagaalamayaa oo dayaxyada agtooda loo marayaa oo diyaaradiyo madaafiic loo samaysanayaa soo maa maxaa la meel marinayaa dimuqraadiyad baan meel geynaynaa haddaba saa darteed waaba wadci bashari a ah wuxuu sameeyey diintan soo ilaahay ma soo dejinin basharkana soo addoommadiisii maaha yaa xaqu leh in ilaahay addoommadiisa ereygiisii gaari maaye inuu yidhahda yaa xaquleh waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna diinu lilaah dagaalka hala wado ilaa shirkiga diinta dadka laga fitnaynayo xaqa laga hor istaagaya la waayo diinta iyo daacadana ilaahay uu wada yeesho ninkii isagu diinta geli waa ugaar laakiin diinta islaamka in loo hogaansamo halkaa markaan idhaahno waxay leeyihin islaamku shubah baa inugu soo fakado masalada saddexaada shubahii waxaa la yidhi islaamku xoog buu ku fidayo dadka qasab baa lagu geliyeyo qur-aankiinana wuxuu yidhi laa ikraaha fi diini buu yidhiyo sheekadaasaa laynoo dhisay gaar ahaan markay galbeedku hayahii dambeyna qabsadeen baarlina laynagu qaybsaday magaaladii la qaybiyey laynagu qaybsaday ee qolaba in la siiyey ee iskuulladii iyo dugsiyadii naabilyoon uu bilaabay la inoo dhisay masar ka soo bilowday baa ilmaheenii waxaa la inagu tarbiyeeyey madaxdeennina laga dhaadhiciyey jaamacadaha sarboon iyo cambridgena la inooga soo saaray fuqaha iyo muftiin fatwoota oo la ina leeyahay islaamka waxyaaba uu xoogay uu dhaliilo uu leeyahay baa jira dhaliilaha waxaa ka mid a ah in jihaad iyo dagaal adduunka nabad baa la rabaa dhinac baa lagaa dilayaa oo waa lagu qabsanayaa dhinacna waxoogay daroogaa lagu siinayaayo salaamulcaalami nabadgelye adduun nabad baa la rabaa in lagu wada noolaado in un lasoo wada galo sheeko beenoon jirin baa lagu dhisayaa dhinaca kalena nabadda la sheegaya been weeye nabadiyo bishmaagtooda been weye nabadiyo lahaa baa lagu dhisayaa qaar badan bay ka dhadhacday wixii galbeedku watay inay naga yar quman yihiinoo bal nusuusta jihaadka lama inkiri karee qaar baa waxay sidhaahdeen si kale u fasira rag badan oo culamo iyo fuqahaa baa sibqaday oo warkiibaa ka dheer dhaadhacay nusuustii iyo warkii la sheegayay inay sar waafajiyaan bay damceen jihaadka sharciga waa jihaadu dafci keliyo in la isdifaacaa loogu talagalay saa darteed wasaaratu difaac baan leenahay adduunka dhan moogtahay israa'iil keliya wasaarat alxarbi leh wasaaradda dagaalka inta kale wasaaratu difaac way dunidu sideetanka wasaaru difaaca wey qolana wasaarat alxarbi wey iyagoo fooqa alqaanuun iyo fooqa alxisaab wayaa lagu leeyahay da dagaal meeshaba xoog yartaan wax ku qabsateen dhul bay maalin kasta boobaysaa wasaaratu maxay difaacanaysaa iyadu ma islaamku difaacu mujaahadka ugu talagalayo haddii aaaarulxarbiga doctor wahba zuxayli iyo rag badan waxay qoreen aad akrido wax maalaa yacni oo kalaam qiimo lahayn markaasa waaa lagu dhihi jasiiradda carabtu nabiguu joogay xuduudda jina markuu ka dagaalamayey jasiiradda carabtu difaaci waraadha diintani sooshuuciyadii ilaa soomaaliya intay raashiya ka timid kuguma imanin soociyadana looma samaysanin mabdayi in la meel mariyo soo hadda taliya soomaaliya iyo badaheeda reer galbeed iyo maraykan ma tubna oo dimuqraadiyad baan xoog ku hirgelinaynaa ma laha haddii fikirkii biniaadamkii xoog lagu meelmarinayo maxaa ceeboo ku jira kii rabbaaniga ahaa in xoog lagu meelmariya maxaa dhib ku jira uya meelaan jirinunbaa laga cararay hoosunbaa mala la isu lulaye xaqii lagu difaaco oo dadkii diintii xorriyad loo siiyo oo rabbi kelimadiisii way gaari gaari maysa ninkii lahaa laga weeciyo baa jihaadka loo jideeyeyoo xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna diinu lilaahi baa ka mida iyadana taasina waa shubuhaadka la furay baan intaa iyadana kaga gaabsanoo waxaanad u akhridaad u fiican iftiraa'aat xowla haayaati iljihaad doctor maxamed naciim yaasiin risaaladu irsaalanti aad u qiimo badan weeye oo fatradii laga soo gudbay khaswulfikriga dadka la watay ee waxaan iska celinna loo soo gudbay bay ku beegnaa kitaabkiisaas bagaru shubuhaadka siyar daciifnimo ku jirta loo qaabilay waagii dambena waxaa la reer difaacun kuma jiri karan gaalada maalinba wax sheegayse iyaga horta balantooda weerara iyo mabaadiidooda baatilka aan weeraro halkaa weerarkiibaa isa soo tarayaye kitaabka naci maxamed nacim yaasin aad buu u fiican yahay jihaadka xukunkiisa iyo xaalaad ku leh asalka jihaadku mualifku ma sheegine fardu kifaaya weeye asalkiisu fardu kifaaya weeye oo ummadda qaar u qumta haddii la helo fulisa inta kale dembigu uu ka dhacaa hadday intaasi kifaaya yihiin laakiin saddex xaaladood buu jihaadku mutacayin noqdaa ninka ay goobtii ku qabsadee goobta jooga dagaalkuna ku bilowdo attawalli yowma zaxfi lama ogoloo maalinkaa iman yuwallihim yowmaydin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaali aw mutaxayizan ilaa fiatin faqad baaa biqadabin min allahi kama carari kara meesha dagaalka ilaa gebagabadiisa waa inuu joogaa ama ha ku dhinto ilaahay shahaadaha ku siiyo ama ha ka soo nabadbaxo isagoo nool laakiin dagaalku hadduu ku qabsado lama ogola dadka qaar baan xabadda inay ridaanba loo barakaynin qaar baa saad u fagfag leeyahay oo u fiqfiq leeyahay oo warkada aada oga leedahay baa marka la soo gaaro buu caloosha ay xanuuniyo islaanti baa laga soo calaacalay iyo anigu xeradaan sii ilaaliniyo waxaa waa caadi way dhacaan ninba waxaa laga hayaa marka banaanka la joogo uwa u badan ba ugu fulaysan baa nin laga hayaa sabaadku waa qofka ilaahay wuxuu siiyo waxna waa waajibka diinta ah waxna waa qofka si uu mukhaalafo samayn kara sida dunuubta kaleba loo geli karo baa dembigan cararkana qofka uga dhici karaa isagoo muslim oon gaaloobin xaaladda hadday ku qabsato waa cayn xaaladda labaad ee mutacayinka uu yahay haddii istinfaar imaam jiro muslimiinta taacadiisu ay waajib ku tahay oo imaamnimadiisu ay sugnaatay oo jihaad dadkii ugu yeero istinfaarka uu dadka ugu yeeray laba midkuu noqdaba waa u waajibaa hadduu ummadoo dhan u yeero oo yidhaahda nin qofna ma hari karaa lasoo wada baxo qof la hadhi karaa mar waa farducayn dhammaantood oo nabiga wuxuu yidhi waida stunfirtum fanfiru soo baxa haddii la ihahdaa baxa ilaahayna qur-aanku daahirkeeda ku tilmaamayo markii la yihi tabuuk infiruu khifaafan wa hiqaalan idinkoo fudud iyo culaysba baxa nabiguna soo baxa yidhi baa lagu canaantay qoladii hartayo maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi istaaqaltum ila alard araditum bilxayaati اdunyaa min alaakhirati baa lagu canaantay istinfaalka khaas inuu yahay baa dhici karta oo dad gaara la magacaabo ama kooxda heblaah ama ururka ciidanka iyo guutada heblaah ama qof shaksiaba la magacaabo oo meesha howl gaara looga baahan yahay adigu bax la yidhaahdo nabiguna ala slam ciidamo waa diri jiray rag buu magacaabi jiray ragna waa lagu qori jiray ninkii gaar loo magacaabo ama guud ahaan labadaba waxay soo gelayaan farducayn buu noqdaa cinda istigfaari imaami ama si guud ama si gaara waxaa saddexaad oo farducayn uu noqdaa haddii uu cadowgu uu soo weeraro meel muslimiintu leeyihiin iyo muslimiin soo weeraro iyaguna ay ku fillaan waayaan haddaynan iyagu awood iyo tabar ahaan ugu fillayn hadba inba intay ka soo xigto ilaa muslimiintoo dhan ay gaarto bay waajib caynia ah ugu tahay inay aadaan oo meesha ay ka qayb galaan hadhow ilaa intee bay kifaayadu tahay inta kale maxay tarayaan laga yaaba tafsiilaadkeedu masaa'il ijtihaadiya inay iska noqdaan masaladanna waa masalada ay culimo badan soo guurinayaan laa naclamu khilaafan bayna ahli اlcilmi masaladan khilaafka kama taagno muran ma gasho haddii jihaadkii sidaa yahay laba araf sidiisaba camalku markuu camal khayr badan yahay oo jihaadku acmaasha islaamka ugu fadli badan uu ka mid yahay oo nabigu ku magacaabay dirwatu sanaami snaamihi اljihaadu oo xataa nabigu uu sheegay cadaabu qabriga dadka ka badbaada waxaa ka mida ninka shahiidka oo markii la weydiiyey uu yidhi kafaa bibaariqati sayfi fitnatan imtixaan qofkan waxaa u filan seefta cada uu qoorta u dhigtay baa imtixaan uu filan uu yidhi oo nabigu fadligiisa ku sheegay jannadu miata darajatin oo ka mida ilaahay mujaahidiinta lagu talagalay oo la yidhi waxaa loogu shafaaca aqbalaa sabciina min ahlihi awjabu naara toddobaatan dadkiisoo naar u waajibta isaga dartii lagu shafaaco qaada iyo fadaailka aan la tirin karin karine uu leeyahay camalku markuu saa u fadli badan yahay haddana dhinaca kale waa mashaqo badan yahay naf baa la hurayaa oo maal baa la hurayaa wa ishaaqu ruuxi wa itlaafuulmaali wey iyadoy sidaas tahay ba aayadaha qur-aanku saxaabada xilliga nabig markay canaananayaan baad garan kartaa xaaladda culayska jiray oo laleeyahay kamaa akhrajaka rabuka min beytika biاlxaqi waina fariiqa min almuminiin munaafiqiin maawow fariiqa min almuminiina lakaarihuun yujaadiluunaka fi اlxaqi bacda ma tabayan kaanamaa yusaaquuna ila lmowti wahum yanduruun in la bireenayo kawaangila gowgowraca loo wado waa u muuqata meesha nafta ku baxaysa naf iyo maal la hurayana wax sahlan maaha walidaalika ilaahay darajada sare siiye camalkani haddaba wuxuu leeyahay laba araf araf wuxuu leeyahay mashaqo aada u badan iyo culays aada u badan iyo dhibaato aada u badan buu leeyahay dhinacna wuxuu leeyahay darajo aada u weyn oo aada u sarraysuu leeyahay acmaashu saa markay tahay acmaasha saalixaadkaa sideedaba ninba ilaahay baabbuu u furaa si munaasaba maalin hore ka hadlayay almusaaracatu ila alkhayraat aan ku tilmaamay quruwi baa gala marka nina cabsidaa ka badata oo makhaatirta iyo khawfkaa u muuqda markaasuu cabsidiisii inuu sharciya ayuu doonayaa saa darteed ninka wadaadka la yidhaahdo waxoogay masale aan fulay ku nahay baa jira markaad adi rag ishaysaan ama aad waxoogay isi kaa yahay war rag baan ishaynaa inaad dhahda way adkaane ishaysigiiniibaad inaad diin u sawirtaad ka dhigin may ninkii sheekh ahaabaa rag xidhiir isku haystaan oo yaraa ceeb oo ahwaabaa gashay bay noqon marka waxoogay marar badan baabaabul ahwaa waxay la geli cabsidii inuu sharciyeeyo markaa kadib afdal jihaadi tarku jihaadi bui halkaasu ka bilaabay marka jihaad ugu fadli badan oo jihaadka wada iska daysa wey halkaasuu ka bilaabayo wuxuu kaaga bilaabi wax jihaad la yihahda ma jiro wuxuu kaaga bilaabi markaad shuruudiisii ka hadashana shuruud mustaxiila ah keeni oo shuruudda haddii hala raaca la yihaahdo aan axkaamtii jihaadka iyo sharciga iyo kaayaadkii lama fulin karin nina darafka kalau istaagiyo intuu isaga un acmaashii ka soo reebo baa ninkii meelaha uu ka waayo mujrim mufsida buu u yaqaanaayo waa طarafayn aqiid weeye huluwigu ifraadka iyo tafriidkii darna jihaadkii baa laga keli laayahayo waxay gaareen musamayaadkii sharcan mamduux ahaa ee ninka mujaahidkii uu mamduux magacan mujaahidnimadu waa magac ammaan sharcan mudan way asmaa axkaam marka laga hadlayo inuu magacii cay ka dhigo hebel waa jihaadiyo hebel waa mujaahid iyo jihaadiyiin weeye in laysku caayo waa arrin aan habbooneyn alfaad iyo musamayaa sharcigu ammaanay in ceeb iyo dhaleeca laga dhigaaye waa min baabi alahwaa'i wey ninna inuu yidhaahdo axkaamtii shareicada oo kale o dhan isaga intuu ka fadilo jannada meelaan halka ahayn lagu galay inuu ka dhigo dadkii muslimiinta ahaa iyo xuquuqdoodii iyo manaasishoodii iyo makaanadoodii oo dhan uu u hidaariyo banaanka ugu qashinka ugu daro keliya isaga halka uu ka taagan yahay iyo baabkaa meesha aan kaga jiray kagama jiro runtii labada arafay naaqiid waa wax abiicia oo soona jiri jiray haddana jira jirina doona wey wax hadda bilowday maaha hadday dadka qaarkii moodayaan inay maanta iyo shalay bilowdeen masalada gabagabadeeda waqtigu waaba iska dheeraadaan u malayne waxaan kusoo gabagabayn jihaadku waa laba qaybood jihaad sariix xukunkiisa jihaadnimadiisu ay tahay oo waa qitaalu markuu yahay markii gaalo lala dagaalamayo bishuruudihi gaalkuna gaalnimadiisu ay caddahay waa jihaadka sharciga ee sariixa ahe eh, aynan habboonayn in la isku khilaafo sharciyadiisa bannaanaanshihiisa hadday wujuub noqoto wujuubkiisa fadli hadday noqoto fadligiisa kaalmayn hadday noqotay garab istaaggiisa jihaadka noocaasi ma habboona in ama shubah la geliyo ama qofku isagu hadduusan aadi yuusan aadine uu muran iyo qaylo geliyaay jihaadulkufaarkii asalka ahaa ma bannaana laakiin qayb labaadoo waxaa jirta mararka qaarkood masaa'il ijtihaadi ah oo qof ijtihaad ahaan ama jamaaco ijtihaad ahaan ay ugu qanacdo inay jihaad ku jirto in kalena ay ku qanacdo in waxaana jihaad uusan ahayn masaa'ilkaasi muslimiinta mar badan bay soo mareen waa masaa'ilka loo yaqaano qitaalu ta'wiilka loo yaqaano weeye in badan bay muslimiinta dhiig badan ka soo daatay dagaallo badanna taariikhdoodii ay soo galeen oo qaybo ka midihi oo culumo leh oo mararka qaarkood saxaabo leh ay u arkayeen camalka ay ku jiraan iyo dagaalka ay gelayaan inuu minaljihaadi fii sabiili illaahi yahay halka culumo kale iyo xataa saxaabo kale ay lahaayeen war waxaani jihaad ma aha marka masaladu hadday min haada albaabi tahay oo min baabi qitaali ta'wiil ay tahay qofka ijtihaadka diin ahaan ugu qancayna hadduu ahal u yahay insha allah waxa ugu yaraa u helaay ajrun waaxidun wey ninka dhinaca kale diin ahaan ay ula muuqatay inuusan jihaad ahayn oo in la galo aynan ahayn oo in dadka laga daayo ay tahayna waxa ugu yaraa hela ajrun waaxidun weeye masaladu markay halkaa tahay bakyiga iyo dulmiga labada araf ay isdulminayaan sharcan ma wanaagsana tusaalayaal aan idin siiyo insha allahu tacaala mar baan horta bilmunaasaba maadaama halkaaba ay ku timid mar baan ka hadli doonaa qitaalu taawiili cabra taariikhi taariikhda muslimiinta qitaalu taawiilkii soo dhacay baan ilaa toban xaadiaan rajaynaya baan ka hadli doonaa intaan hadda madaxaya ku jirta ina xasuusto mid waliba goortay bilaabatay siday ku bilaabatay dadkii qabay makaanaday lahaayeen sababahay ku saleeyeen wixii dhacay waxay ku dambaysay iyo wixii ka dhashay mar baan kitaalu taawiili fi taariikhi islaami mar baan ka hadli doonaa insha allahu tacaala waa goormo ma garanaye adunbay usoo haddunbay ila qumanaatay inaan xawaadidaas wakti aan dheereen baan ka hadli doonaa dee horta baabuljihaad aan dhamayno markaan kitaabkan dhameeyo baan insha allahu tacaala tatimo uga dhigi doonaaye waxaa tusaale dhowr tusaale laakiin aan idin siiyo maalan waqcat اlxara yasiid ibnu mucaawiya xilligii aabbihii mucaawiya khilaafada u dardaarmay reer madiina baa waxay yidhaahdeen ninkani muslimiinta madaxuma noqon karno diintana waa inaan difaacnaayoo ninkaa iska celinaa rag saxaabo oo waxaa ku jiray qaar laysu khilaafay badriyiin miyay ahaayeen mise ma ahayn laakiin asxaabu baycati ridwaan baa ku jiray qaar asxaabu baycati ridwaana baa ku jiray qaar asxaabu lkhandaqaa ku jiray qaar min asxaabi uxudaa ku jiray raggii waxaa weeye fataawa badan baa dhacday khuta badan baa masaajidda laga jeediyey waxay fataawada u badan ku baxday min aljihaadi fii sabiililah inay tahay qaar kalena waa garab istaageeno ibnu cumar baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa ninka la yidhaahdo saciid ibnu musayib baa ka mid ahaa cali ibnu xuseen zaynalcaabidiin baa ka mid ahaa maxamed ibnu xanafiya ka mid ahaa rag badanna waxay dhahan wareedha sidan sax maaha camalkana jihaad ma aha nima yahu inaga daaya dagaalkiina waa dhacay wax badanna waa ka dhashay laakiin munaasabadaan raba inaan tilmaamo waxaa weeye labadii araf ninkii ku dhintay ajashiisu gashay waa tegey laakiin baqyi iyo dulmi iskuma samaynin qoladii gashayna qolada kale baqyi kuma samaynin oo ma dulmiin qoladii ka hartayna qoladan ijtihaaday baqyi iyo dulmi kuma samaynin min mawaaطin اlijtihaad laysu cudurdaare inay tahay bay isu ogolaadeen waxaa labaatameeye sano ka dambeysay qisadii ibnulashcariyo quraadii fuqahadii muxadisiintii iyo quraadii boqol sagaashan iyo shan ibnulashcar bay la safteen xajaaj bayna la dagaalameen raggii la saftay lama tirin karee raggaan la safanin ba waxaa lagu leeyahay ciraaq oo dhan shan nin baan culummada ku biirin dagaalka culummadii shan lix qaar toban bay gaarsiinayaan baa dagaalka ka harayba culummadii dhannayd yaa ku jiray maxamed ibnu siriin baa ku jiray camir shacbi baa ku jiray saciid ibnu jubayr baa ku jiray abaabulka dambe anas ibni maalik baa ka mid ahaa ragga dhiirigelinayey ma yara baasho rag kalena way diidanaayeen xasan albasri baa ka mid ahaa nucmaan ibnu bashiir baa saxaabiga ka mid ahaa rag badanna waa diidanaayeen ogow dagaalkii waa dhacay ilaa dad boqol iyo soddon kun lagu qiyaasay baa laleeyahay dhimashaya dhaawac bay noqdeen dagaaladaas diiruljamaajim oo soddon beri dagaal socday baa ugu dambeysay aakhirkii laakiin markii laga soo doogay waxaa la yidhi waa la doogayayaan la dacaroon mucusha raggii masaa'ilkii maadaama masaa'il qitaali taawiil ijtihaadi uu ahaa midna midka kale baqi iyo dulmi kuma samaynin masalada hadda aan u sheegna baa diinta u sheegayo nuxurkaan rabinaan gaaro waxaa weeye dagaalkii sifiin markii la gelayey saxaabadu qaar cali bay la socdeenoo jihaad bay u arkayeen qaarna mucaawiyay la socdeenoo inay xaq u leeyihiin dagaalka inay isdifaacaan bay u arkayeen qaarna sacdi ibn abi waqaasiya labadaba waa ka dhexbaxeeno meel bannaan baad isku haysaan bay lahaayeen wa maca daalika baqi iyo dulmi iskuma samaynino fii muwaطini اlijtihaad markay masaladu cilmi iyo ahlulcilmi gaarto hadday masaladu min masaa'il اlijtihaadi tahay aahaarteeda waa la qiimeeyaa qofna waa la eedeeyaa laakiin baqyi iyo dulmi la iskuma sameeyo marka noocaasi waa nooc jihaadna ah jihaadna ma aha iyo waa yahay la isku qaban karoo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 dembi loo raacanaynin waana ka cumuuman aynu soo tilmaannay xalay in xukunka jihaadku asal ahaan uu yahay fardu kifaaya marka laga reebo dhowr xaaladood oo fardu cayn uu noqdo cumuumkaasina waa xukunka jihaadka ee guude ama daahirka awaamirta la is-amray ay tilmaamayso ama nusuusta qaarkeed ay ku tilmaamayso dadka oo dhan inay aadaan inaan lagu lahayn haddii aan dalab gaarihi jirin falowlaa nafara min kulli firqatin minhum طaa'ifatu liyatafaqahuu fi اddiin sidaan bayna ahaan jirtay xilligii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam maruu isaga ciidanka raaco iyo maruu ciidan diroo ka haro isagiyo rag kaleba ay haraan markuu baxana dadka qaar uu reebo danihii iyo howlihii kale sii ilaaliyay ahaan jirtay marka jihaadkan wujuubka la sheegaya waa wujuubkii kifaayiga ahaa wujuubka kifaayiga ah laba xaalo labadaba waa galaa jihaadka nooca la yidhahda jihaadu alab jihaadu alabka asalkiisu waa kifaayi oo mutacayin cayn wuxuu noqdaa oo keliya istinfaar iyo alab khaaso haddii uu jiro ama qofka ay goobta ku qabsato jihaadu dafcigana waa galaayo ilaa kifaayadu in laga maarmi waaye dadka intiisa kala maahane hadday in ku filani u baxdo jihaadu xataa dafcigu ama difaacaihi marka u horeysaba dadka waajib kuguma noqdo hadyigii nabigaana daliil waa calayhi salaatu wasalaam oo markii uxud dagaalkii uxud la soo weerarayay muslimiinta jihaadkay galeen jihaadu dafci oo magaalada duleedkeeduu ahaa dumarkiina maanay bixin caruurtii yaryarayd iyo cabiiddiina lama kahaynin waxaa la mid ahaa dagaalkii axsaab iyo qaswatu lkhandaq ooyana isbahaysigii quraysh iyo dadka keliya yuhuudda isa soo bahaystay ee qabaa'ilka badan isaga yimid iyo qowmiyaadka khandaq iyo godka markii la qodayey dumarkiian dhammaan soo baxa lama dhihin maadaama ragga joogay labada dhacdaba la qiyaasayay inay ku filan yihiin difaaca magaalada marka jihaadku markuu kifaa'i yahay ayaa toddobadan loo shartinayaa laakiin markuu cayni iyo mutacayin noqdo shuruudan in badan oo ka midihii looma waxba shardi maaha shardiga koobaad alislaamu weeye dadku waa inay muslimiin yihiin inay muslim yihiin daahirka qur-aankuna waa tusay sunnada nabigana waa tustay calayhi salaatu wasalaam nadarka iyo nadarka aragtida fiqhigae saxiixa ahna ee caqligu uu fahmi karana way tilmaantay amaa kitaabku ilaahay jihaadka wuxuu faray waa dadka mu'miniinta ah yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu ladiina yaluunakum min alkufaari yaa ayuha الnabiyu jaahidi اlkufaara wاlmunaafiqiina yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim dadkaama loo ammaanayo ama la farayo waa dadka muminiinta nabigana calayh isalaatu wasalaam sida imaamu muslim fii saxiixii ku wariyey markii uu dagaalka beder usii socday nin aan muslin ahaynoo laakiin dagaalyahan iyo geesi loo yaqiinay baa soo gaaray nabiga iyo saxaabada markaasuu nabigu wuxuu yidhi wuxuu yidhi nebiyow inaanku raacaan rabaa dadku waxay helaanna aan kula so kula he ka helo nabigu wuxuu yidhi atuuminu billaahi wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa ma rumaysan tahay markaasuu yihi maya markaasuu nabigu alai slam wuxuu ku yidhi irjic falan astaciina bimushrikin iska noquu yidhi gaal anugu garab ka dhigan maayo meeshuu ku soo gaaray riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan in la dhihi jiray xarat xaratulwabra ninkii waa iska noqday haddana wuu isa soo canaantay dhexdu ku soo gaaray sidii oo kaleetuu yidhi nabigaa yidhi atuuminu billaahi warasuulihi markaasuu wuxuu yidhi maya irjic falan astaciina bimushrikin buu nabigu ku yihi calayh isalaatu wasalaam nadarka fiqiga saxiixaana laba labadaba waa u keenayaayo mar jihaadku waa cibaada weliba cibaadaadka islaamka ugu fadliga badanee dirwatu sanaami lislaami islaamka baarkiisii sara wey cibaadadu markay asaxaysana hadee iimaan iyo islaam baa shardi ah nin kale haddaanu iimaan islaam ahayn uusan ka ansaxaynin war ka garatay waxaa taa ka sii waadixsan waxa lala jihaadaya waayo waa gaalkii soo maaha waxaana loo jihaadayaa kelimadii ilaahay in la kor yeelo oo diinta ilaahay la difaaco oo fitnada iyo caqabada ilaahay towxiidkiisa lagu yahay laga horqaado ninka ku ahi waa gaal gaalkii maa jihaad la dhihi marka yuu la jihaadaa isaga maa isla jihaada waxaa la farayaa adigu isdilo adigu isweera marka nadarka saxiixaana sidaasuu tilmaamayaa inuu shardiga wujuubka islaam yahay koobaad labada shardi ee xiga walbuluuqu inuu qaangaar yahay iyo walcaqlu inuu wax kala garanayo caaqil iyo majnuun waalan ahayn labadaana xaddu takliif maba galaan oo nabigu alay slam waa ka ilaa rufica alqalamu can alaaatin saddex wax looma qoro can isabiyi xataa yaxtalim ilmaha yarka ilaa uu qaan gaaro wa can ilmajnuuni xataa yacqil qofka waalan ilaa uu miyirsado oo caqli yeesho wa can ilnaa'imi xataa yastayqid qof horda ilaa uu soo tooso qofka dabaan caqliga lahaynna isna takaaliif sharci ama ah fuusho xadiidkaasaa labadaba tilmaamay iyo axaadiid kaleoo nabigu calayh salaatu wasalaam sinulbuluuq shan iyo toban weeye xadiidkii ibnu cumar ee laga keenay ee saxaaxa ku yiilay isagana afar iyo toban jir uu ahaa maalinkii uxud oo dagaalka aan loo ogolaanin inuu galo uun sanad kadibna shan iyo toban markuu gaaray dagaalkii khandaq iyo axsaab loo ogolaaday waalxuriyatu inuu xor yahay baa shardi ah waayo qofku uu kifaaya markuu fuulayo oo dan caama uu ka shaqaynayo waa qof go-aankiisa la madax bannaan isaguna sida uu yeelaya go-aansan kara waa inuu yahay addoonkuna amarkiisa sayidkiisaa iskaleh oo inuu tegiyo inuu joogi cid kale ay ku xiran tahay saa darteed macno yeelan maysa in lagu waajibiyo inuu aada dagaalka isagoo idan dad kale u baahan iyo raalli inay uga noqdaan wadukuuriyatu inuu qofku rag yahay buu dagaalku ku waajibaayo haweenka iyo dumarka iyagu laguma laha dagaal iyo jihaad inay aadaan walidaalika xadiidkii caaisha ee asalkiisu saxiixa ku yiila saxiixu lbukhaari riwaayadii imaamu ibnu maajah iyo axmed iyo ku sariixayd waxay leedahay in caaisho nabigaa weydiisay calayhi salaatu wasalaam hal cala annisaa'i min jihaadin ama hal cala nisaai jihaad